Thank you. wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalmo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha disembar sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona al-shabaab oo sheegtay in askar badan ay ku dileen qarax ka dhacay xerada turkisom ee muqdisho saddexdii disembar maanta oo kale afariyo toban sano kahor ayay ahayd markii uu dhacay qaraxii hotel shamow waxaan dib u eegi doonaa xasuusta qaraxaasi oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo qaar badan oo ka mida ah ardadii qalin jabinaysay qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweyne deni oo ku adkeysanaya in doorasho qof iyo coda laga qaban karo deegaanada maamulka puntland dowladda oo ciidamadii ugu badnaa geysay ama geynayso deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug oo ay ka socdaan dagaalo looga soo horjeeda al-shabaab in ka badan soddon ruux waxay ku dhinteen duqaymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen koonfurta khaza dabeelo xoogan oo ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka jabaan iyo qarax ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay waddanka filibiin qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegaysi doontaan cabdiraxmaan keese ayaa farsameynaya cabdulahi maxamed cali uu soo saare halkan uu idinkala socodsiinaya mar kaliya ogaal Allahu Akbar niga oo dhaanta qaabkaan ahay rumaduu ku cagtoos soomaali waad qallibanteeniga oo dhana dhaanta qaabkaan ahay

ardaydahdooda aalad ku tuulo midna aloodse yowna dhaafi askartalaaye abwaan ma dhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baade ayeeyo gowra ayaa tihiine allowna kiin dhaafiid markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaad goordhow maqli doontaan wararka la xiriira qaraxiyo ee saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada tan muqdisho balse waxaan ku bilaabeynaa xasuusta afar iyo sano ka hor maanta oo kale markii uu dhacay qaraxii hotel shamow halkaas oo ay ku dhinteen arday iyo sidoo kale mas-uuliyiin badan saddexdii bishii disembar maalnimo khamiis ah sanadkii laba kun iyo sagaalkii munaasabad qalinjabin ah oo ay ku sugnaayeen arday ka qalinjabinayay jaamacadda banaandir macalimiinta jaamacadda waalidiin iyo xubno ka socday dowladdii markaasi jirtay oo ku shirsanaa ama xafladaasi oo ka dhaceysa hotel shamow ee magaalada tan muqdisho ayaa waxaa lala beegsaday qarax aada u xoogan intii ay socotay munaasabadda gaar ahaan xilligii uu khudbadda jeedinayay rofeor cusmaan dufle oo ka mid ahaa maamulka sare ee jaamacadda ayaa mar keliya waxaa dhacay qarax ismidaamin ah oo aada u xoogan kaas oo laga maqlay daafaha magaalada muqdisho goobta ayaa hal mar isku bedeshay dhiig burbur iyo qaylo waxaana qofka xirnaa waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay halka ay fadhiyeen wasiirada uu bartilmaameedkiisu uu ahaa dadka maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahaa suxufiyiin arday waalidiin wasiirkii caafimaadka khamar aadan cali wasiirkii tacliinta sare ibraahim xasan cadow wasiirkii waxbarashada axmed cabdulaahi wayeel iyo dhaqaatiir caana ah sida brofesor maxamed aadan oo loo yaqiinay doctor shahiid dad u badnaa ardadii qalin jabinaysay iyo sidoo kale waalidiin ayaa waxa uu soo gaaray dhaawac aada u culus waxa uu ahaa qarax ay ku hoobteen wasiiradii ugu muhiimsanaa ee qaabilsanaa arrimaha bulshada dowladii ku meelgaarka ahayd ee uu xilligaasi hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed senator rofesor cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ahaa eh, mas-uuliyiintii ugu sareysay eh, ama mas-uuliyiintii sarsare ee ka socotay jaamacadda banaadir xafladaasina ka qayb gashay sidoo kalena qarax uu dhacay markii uu hadal jeedinta uu ku guda jiray ayaa waxaan kala sheekaystay ama wax ka weydiiyey arinta la xiriirta qaraxaasi dhacay khasaaraha uu geystay iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay waxaana waraysigan soo socda aan rofesoorka la yeeshay muddo haatan laga joogo saddex sano ka hor uu ka sheekeynayo dhibaatadii dhacday maanta oo kale sanadkii laba kun iyo sagaalkii ah, bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed kulmiye radio sida aday bulshada u tamisaan runtii maanta kale oo ahay kow i sano saddexdii disembar laba kun iyo waxaa dhacay masiibadii qaraxii shaamow oo laga beegsaday ardaydii qalin jabinaysay waxayna ahayd runtii masiibo oo masiibooyinka ugu horeeyay oo qarax ahaa waxayna ahayd maalin khamiis ah oo qalin jabinta kulliyaha kala duwan oo badan kuliyadahaas oo yani kamid mid eh, ahayd eh, kuliyadii caafimaadka dafcadeeda labaad ki engineering mid computer science iyo mid educationka wuxuu ahaa jawi aad u qurux badan wuxuu ahaa jawi ardayda iyo waalidiinta ardayda qalin jebinaysay si qurxoon usoo labisteen waalidiintii walaalihii eelkii kale in macalimiintii jaamacadda ah, mas-uuliyiin kale ka socday maaragtay jaamacaddana ka tirsan kala socday mxahato dowladda oo kamid ah wasiiro marka waxay jawi aada u qurux badan adigu shan saac oo rubi dhiman meelaha markay ahayd oo khudbooyinkii socdeen borsor shahiid khudbadii soo dhamay soo degto aniga lee yeero aniga aan koray markaa meesha khudbada amstageka eh, eh, oo laba daqiiqo iyo bar aan mto aan khudbaynayo unbaa waxaa dhacay qarax qarax ugu weyna ah oo aada u xooganaa oo gilgilay gebi ahaan hoolkii oo dhan oo runtii ku samaysaa weyn bulshadii meesha joogtay mas-uuliyiintii macalimiintii ardaydii intaba oo runtii sababay dhimasho badan iyo dhaawac halkaasna ka dhalatay jawigii farxadda lahaa daqiiqad isku bedelay jawi murugo ah jawi eh, sawaxan ah jawi runtii aada iyo aad u naxdin badan waa yani saas ay ahayd dadkii afriida ku dhacay oo yani ridayn ka baxan aquun ayaga isbuurtay hataa isjejebiyo isdhibaateeyey marka arintu saas dee u dhacday hmm muxuu ahayto waxyar kadibna muxaahayto maalintii xigtayna runtii waa gurmad baa loo sameeyey yani dhakhaatiirtii macalimiintii gaar ahaan weliba yani ku waxyeelowday oo loo qaaday markii hore nairobi markii dambana waxaa la wareegtay dawladda sacuudiga ayagoo ku maadsan ayaa waxaa la geeyay riyaad halkaasaa lagu soo daaweeya arrinta meesha taalla marka waxawaaye maxay saameyn oo idinku yeelatay arintu runtii saameyn waa lagu yeelatay maxaa yeele macalimiintii badanka qaar badan ayaa dhaawacmay qaarna waaba dhinteen oo kamid yahay brofesor shahiid eh, balse eh, waa guud ahaan waalidiin iyo ardayba marka dabcan saameyn waan lagu yeelatay laakiin dhexdaan xiranay maxaa yeele anagu markaan aasaasaynay jaamacadda balaadeer kuliyadda caafimaadka laba kun iyo labadii hadafkeena wuxuu ahaa inaan ummadan u dhaafno annagoo ahayn dhakhaatiirtii aan wadanka ka bixin oo ummadoodii tobankii sano oo dowladla-aanta ahayd usoo kaalmeeyey soo daaweeyey wax usoo qabtay oo guddi ah oo wasaarad jirin dowladna jirin oo xilligii hogaami go-eenka ahayd eh, ayaa laba kun iyo labadii go-aansanay inaan jaamacad kuliyad caafimaad sameyno ujeedada maxay ahayd bacdibaa toban sano kuliyad caafimaad aysan jirin wax dhakhtaroo soo baxayn aysan jirin inaan ummadayna u reebno jiil yani mustaqbalka wax daweeyo dhakhaatiira bacdamaa anagu alnahay dad hore u weynaaday oo ay dhakhaatiir badana wadanka ka hajira qaarna ayba dhinteenba marka eh, saas awgeed ayuu ahaa anaga hadafkayna inaan gaarsiino maxay ah inaan helno dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kala duwana soo saarno hmm. marka taas aawageed waa laba laabnay dadaalkeenii bacdamaa dhibkan ugu dhacay haddana ilaahay falilah alxamd waa ka gudubnay maxaa yeelay jaamacadii way sii bulaashay hmm. marka waa bulaashay marka waxay maraysay dafcadii labaad waxay maraysay kuliyadda caafimaadka maantana waxaa waxay maraysaa ama qalin jabiyey dafcadii afar tobanaad waxaana soo galay jaamacadda dafcadii labaatanaad marka waa garan kartaa dadaalka la sameeye waa medicinnka keliya haddii laysku garanay waxa ka qalin jebiyay ilaa shan kun in ku dhawaada waayo dhakhaatiirta keliya ayaa maanta waxay yihiin oo ka qalin jebiyey jaamacadda banaadir kun iyo shan boqol iyo labaatan oo maanta soomaaliya dacladeeda kala duwan ka shaqaynaya gudaha soomaaliya dhan iyo dibadaba jira marka waa waxay noo tahay maxay ahd mawaari mayside waxaa ka haran waalmucinan wadanka wax u reebno oo aan jiilka u reebno dhakhaatiirta aqoonyaaniinta ayuu ahaa hadafkeynii adeegsanaynay falilah alxamdu maantana waa lagu guuleysta waa kuwa dhakhaatiirta injineerada eh, beeraleyda maxaa dhakhaatiirta beeraha dhakhaatiirtii xoolaha eh, computer science intaba maanta ay wadankii ka wada shaqaynayaan runtii iyagoo haddana ah muxuu ahayto markii loo fiirso meelaha kale inay yani wadanka dad ku nagaadayihiin dadka wadanka haajira aysan noqonin oo dhimaan tahriibka aadaay aysan balse wadankoodii u hareen maantana yihi waa wax daaweynayo iyo waa wax dhisaayo iyo hmm. waa maaragta falilahan waa intaasay ahayd marka taas marka saamaynta gaara naguma samayn balse waxaan kasii samaynay dadaal weynaan samaynay oo labolaabsa higsigana u gaarna maanta higsiga waa la joogaa falilahi alxamd ummadda soomaaliyeedna maanta runtii waxay ku taamayaan intaasoo dhaqaatiir ah intaasoo muxuu ahayto aqoonyahan kale inaan soo saarnay jaamacadda banaa waaga dhibkaas uu ku dhacay jaamacado kaloona runtiina ay soo saareen ayagana muxuu ahayto saasoo kale ay soo saareen aqoonyahano kale alxamdulilah maanta wadankii camimaya ama wax weyn u qabanayo maasha allah doctor dufle waa warbixin kooban oo aada u muhiima ah ka bixisay sidaha december sanad walbana aada loo xasuusta doontaa murugadaasi marka tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay minuu sheegi kartaa runtii ku dhinteen nabad muxuu ahayto macalimiinta jaamacadda oo ka mid yahay brofesor shahiid iyo waxaa ku dhaawacmay dhakhaatiirta waaweyneed oo ka mid yahay rectorka hadda oo markaas ahaa oo ah brofesor bidey waxaa ku dhaawacmay profesor weheliye profesor bishkuleeti profesor tahliil iyo Eh, dhakhaatiirtii qalinjabadiisa qaarkood eh, waalidiintii dad ka socday oo la dhashay ardayda qaran jabinaysa walaalaha ka mid ahaa iyo mas-uuliyiintii ka socotay mxu dowladda oo weliba arrimaha bulshada ahaa una dhawaa jaamacadda banaadir oo ka mid ahaa ibraahim xasan caddow wasiirka tacliinta sar ahaa ibraahim doreysa qamar aadan oo kamid oo ahayd wasiirka caafimaadka doctor ahmed waayeel oo ah wasiirka waxbarashada iyo eh, wasiir colaad oo dhaawac lagu qaado dhaawacu ku dhintay waa yani waxaa kaloo meesha ku dhintay arday badan weliba gudiga ardayda oo qabanqaabada waday Ah, iyo suxufiyiin badan oo ka tirsanaa suxufiyiin kala duwan oo markaa goobjooga ka ahaa eh, marka ugu dambeyn eh, doctor dufle eh, dhibaato xoogan ayaa idin gaartay waxaana sheegtay inaad kasoo kabsateen marka cashir noocee ayaa laga bartay ayaa isleedaha maya cashir kale maaha waxaawaaye casharka laga baranayo waxaawaaye muhiimada ah in dadaalka la sameeyey sida looga soo kabsaday uu yahay dhakhaatiirtii dhaawacantay markii loo qaaday sacuudiga isbitaaladii intayna hartay inaan ku tashanay inaan laba maado saddex maado la sameeyo la buuxiyo mxuahato mm, maadooyinkoodii intay kasoo noqonayeen qaarkood hal sana baray maqnaayeen hmm. marka waa garan kartaa qaarna hal sanay maqnaayeen oo dhaawac ahaayeen isbitaallo ku jireen marka casharka laga barta waxa waay qofku hadii higsigiisii iyo hadafkiisii uu ku taagan yahay in uu yacni muxuu ahayto dhibkii gaaray oo uu dhayi karo oo waxna ka qaban kara maxaa yeele waxaa loo hesay jaamacadda banaadir inay burburi doonto in halkaa ku ekaan doonto kol hadii khasaarahaas iyo dhibaatadaas weyn gaartay laakiin taas ilaahay ma dhihin anagana dadaalkaasaan samaynay marka cashir laga barto waxa waaye dadaal hadii la sameeyo qofkana hadaf uu leeyahay higsi oo ah waxaasaa ummadaa rabaa inaan u qabano ujeedo kale aysan ka dambaynin inuu ku guulaysanayo maasha allah kaasi wuxuu ahaa senator doctor cusmaan maxamuud dufle oo iiga waramayey eh, wixii dhacay maanta oo kale afariyo toban sano ka hor saddexdii december ee eh, kun iyo sagaalkii markaas oo hotel shaamu qarax xoogan uu ka dhacay lala beegsaday arday qalinjabinaysay wasiiro iyo sidoo kale ee eh, waalidiintii ardaydaasi dhalay goobtaasi oo markii dambe isku badashay meel ay musiibo weyne ay ka dhacday ee eh, wararka haatan ee muqdisho haddii aan dib ugu soo laabanana al-shabaab waxay sheegteen in qarax xoogan oo ay ka geysteen xerada turkisom ee magaalada muqdisho inay ku dileen askar badan oo ciidamada dowladda ka mid ah waxay sheegeen in eh, tiro gaaraysa ilaa iyo soddon iyo labo askari ay ku dileen eh, qaraxaasi iyagoona sidoo kale sheegay in goobta markii qarax ay ka geysanayeen ay ka socotay munaasabad amaba ay sidoo kale ay ka socotay qorista ciidamo ay sheegeen in ay qoranayeen dowladda soomaaliya balse dhanka dowladda ma jirto ilaa haatan war kasoo baxay oo ku aadan qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay marka laga tago sheegashada al-shabaab sidoo kale waxaa qarax lala beegsaday xarun ganacsi oo ku taala eh, xaafada laba dhagax degmada wardhiigley ee magaalada tan muqdisho waxaana la sheegay in goobtani eh, lagu xiray waxyaabaha qaraxa iyadoona loo aaneynayo kadib markii ay fuliyeen amarkii dowladda kasoo baxay ahaa in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga loo yaqaano horey dhowr qarax ayaa waxa ay uga dhaceen xarumo ganacsi kuwaas oo iyagana la sheegay inay xireen amaba ay fuliyeen amarkii dowladda ee ahaa in kaamirooyinka c c t ga xarumaha ganacsi lagu xiro waxaana ay ganacsatada ay muuqdaan kuwo wajahaya cadaadiis labada dhinac kaga imaanayo dowladda oo ku amartay inay xirtaan kaamirooyinkaasi iyo al-shabaab oo kasoo horjeeda ugu hanjabay in ay beegsan doonaan eh, dukaamada ama goobaha ganacsi u hogaansamo amarka dowladda weli ogaal ayaa dhegeysanaysaan qebaha hore ee barnaamijkana waan ku guda jirnaa wararka la xiriira magaalada khaza haddii aan eegnane kooxda xamaas waxay sheegtay in ay joojisay gebi ahaanba isdhaafsiga maxaabiista heshiiskii ay kula jirtay israel waxaana ay sheegtay in mar dambe aysan maxaabiistii ay fasaxi doonin tan iyo inta israel ay ka joojinayso duulaanka ay ku hayso magaalada khaza israel dhankeeda waxa ay sheegtay in iskaga baxday wadaxaajoodiyadii ka soconayay wadanka qatar iyagoo iyadoona ku eedeysay kooxda xamaas in ay carqaladaysay heshiiskii xabajoojinta ee labada dhinac kaas oo ujeedkiisu ahaa in ay dhinacyadu ay maxaabiista isdhaafsadaan waxaana la sheegay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron inuu ka degay magaalada doox ee caasimada wadankaasi qatar isagoona dhinacyadu ugu baaqaya in ay gaaraan xabajoojin waarta si eh, loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee ku dhibaatoonaya magaalada khaza waxaana jirta in isra-el ay dib usoo celisay duqeymihii ay ka waday magaalada khaza iyadoona iska indhatirtay dhammaanba baaqyada kaga imaanaya caalamka ee ku aadan in la joojiyo dagaalka israel saacadihii aynu kasoo gudubnay waxa ay duqeymo xoogan ay ka geysatay koonfurta magaalada khaza gaar ahaana magaalada khan yunis layihaahdo halkaas oo ay tobanaan ruuxoo shacab ay ku dishay waxaana la sheegay in duqeymahaasi ay ahaayeen kuwii ugu cuslaatan iyo markii uu bilowday eh, dagaalka ururka iska caabinta xamaas iyo sidoo kale israel horaantii bishii oktoobar dadka ku dhaqan bariga magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada israel ay ku amriyaan in ay u qaxaan dhanka iyo koonfurta israel waxa ay aaminsan tahay in hogaamiyaasha kooxda xamaas ay ku sugan yihiin magaalada waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadka shacabka ah ay qasabi ku tahay in goobahaasi ay baneeyaan maadaama ay ka joojinaynin duqeymaha waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxaay sheegaysaa in ugu yaraantii laba boqol oo ruux oo shacab ah lagu dilay tan iyo marka israel ay dib u bilowday weerarada magaalada khaza jimcihii ciidamada eh, difaaca israel ama wasaaradda gaashaandhigga ee israel ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ay dib u soo celiyeen duulaankii magaalada khaza waxaana ay sheegeen in ay fulinayaan weeraradii ugu cuslaatan iyo marka laga soo bilaabo todobadii bishii oktoobar markaasi oo dagaalyaano ka tirsan ururka iskacaabinta ee xamaas ay gudaha u galeen israel khasaare xoogan ay gaarsiiyeen waxaana israel ilaa haatan ay ku andacooneysaa in dadka uga dhintay tan iyo waqtigaasi dagaalka ee xamaas ay kula jirto inay gaarayaan kun iyo laba boqol oo ruux balse tirada inay intaasi ka badan tahay la aaminsan yahay oo israa'iil ay qarinayso waxaa jirta in waxda caafimaadka ee khaza ee kooxda xamaas ee maamusho dhankeeda war kasoo baxay lagu sheegay in dagaalka ay ku geeriyoodeen in ka badan shan iyo toban laba boqol oo ruux waxaana jirta in duqeymahan dib uga bilowday magaalada khaza loo arkay in ay yihiin kuwo dhibaato xoogani ku ah dadka rayidka ah ee waxba galabsan maadaama isra-el inta badan ay beegsanayso goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah waxaana jirta in wasaaradda gaashaandhigga israel ay ku andacooneyso in ay tan iyo jimcihii ay bartilmaamisatay in ka badan afar boqol oo xarumood oo kooxda xamaas ay ku sugnaayeen dhanka kale waxaa jira gantaalo ay xamaas ay ku tuurtay gudaha israel kuwaas oo ku dhacay meelo u dhow eh, magaalada caasimada u ah ee talaaviv la yiraahdo waxaana jirta in sidoo kale halkaasi barakac xoogan uu ka bilowday ee waxaa jirta in sidoo kale ra-isul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu sheegayo inay sii wadi doonaan howlgalka milataritan iyo inta ay ka cirabtirayaan kooxda xamaas waxaa haatan dhibaatada ugu xoogan ee ka jirta magaalada khan yunis la yiraahdo oo ku taala koonfurta magaaladaasi gaar ahaan derisal ah magaalada kale ee rafax la yiraahdo oo u dhow xadka wadanka masar arinta ugu xoogan waxa ay tahay ee sid weyn loo hadalhayo in israa'iil ay damacsan tahay in dadka shacabka ee falastiiniyiinta ay u barakacaan dhanka masar taasina aysan suuragal ka ahayn dhanka kale ee dowladda uu hogaamiyo cabdifitaax asiisi oo goor sii horeysay iska diiday boqolaal ruux oo shacaba oo falastiiniyiina ayaana saacadihii ugu dambeeyey lasoo wariyey inay ku dhinteen dagaalka dib uga bilowday magaalada gaza kadib markii ay joogsatay xabajoojintii iyadoona xamaas haatan ay sheegayso in mar dambe aysan heshiis la geli doonin israa israa'iil tan iyo inta ay dagaalka sida tooska u joojinayso dhanka wadanka filibiin haddii aan eegnin qarax xoogan oo ka dhacay kaniisad ku taalla wadankaasi ayaa waxaa la sheegayaa in dadii ay ku dhinteen ilaa iyo afar ruux oo shacaba ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxan oo ka dhacay koonfurta magaalada filibiin ee subaxnimadii hore ee maanta waxaa jirta in qaraxan si gaara loola beegsaday ee kaniisad ku taala gobolka mindanayo la yiraahdo iyadoona wararku ay sheegayaan in dad badan ay halkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen marka laga tago afartan ruux ee weerarkaasi ku dhimatay sidoo kale waxaa jira ilaa iyo afartan iyo laba ruux oo la sheegay in qaarkood ay qabaan dhaawacyo fudud kuwaas oo isbitaalada loola cararay sanadku markuu ahaa laba kun toban iyo toddobadii deegaanka la yiraahdo maraawi waxaa muddo shan bilood ah ka soconayay dagaal u dhexeeya xoogaga iska caabinta ama xoogaga jihadiyiinta iyo sidoo kale ciidamada dowlada wadankaasi philibiin iyadoona dagaalkaasi khasaare xoogan uu ka dhashay waxaana kooxda layihaahdo islaamiya mort group ay sheegeen in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda waxaana genaraal noblaza oo ah hogaamiyaha ciidamada wadankaasi philibiin uu sheegay in ay jimcihii aynu kasoo gudubnay ay dileen kow iyo toban kamid ah dagaalyahanada kooxdani iyadoona madaxweynaha wadanka philibiin fernando macros marcus oo arrintaani ka hadlayay uu si weyn u cambaareeyey waxa uu sheegay in qaraxii ugu dambeeyey ee kaniisadda lala uu yahay fal ka dhan ah e, bini-aadanimada waxaana uu sidoo kale uu sheegay in ay tahay fariin cad oo ay dirayaan kooxaha jihaadiyiinta balse dowladiisu ayuu sheegay in ay xooga iskugu geyn doonto sidii kooxdaasi ay wadankoidi ay uga saari lahayd qaraxii ugu dambeeyeyna waxa uu sheegay in sidoo kale baaritaan xoogan lagu sameynayo sida uu dhacay isagoona sidoo kale ugu hanjabay kooxaha jihaadiyiinta in arintaasi ay ka shalay shaqayn doonaan markan dhankii xubnaha ayaan aadaynaay waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaad la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba istar maxamed waayahay istar waxaynu ku bilaabaynaa hadaleynta afar labaatanka saacadka loo hadalhayay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay cidda ee hub la soo degi karto kadib markii soomaaliya laga qaaday cunqabateenta hubka ay saarneed soddon iyo laba sano haddaba xuseen macalin maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo weliba ciidamadeeda ay soo gadan karayaan hub kala duwan oo noocyadiisa kala duwana wuxuu yidhi dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka way dalban karayaan hub oo awood ay u leeyihiin maadaama ay leeyihiin booliis iyo weliba ciidamo asluub ah ayuu yidhi waxaana loo ogolyahay inay maamulaan hub iyagoona ku siman inay si nidaam ah ee dalka ula imaan karayaan ayuu yidhi xuseen macalin sidoo kaleeto isagoo ka jawaabay sababta ay maamulada aysan usoo dejiisan karin hub ayuu yidhi dowladdaay hoos yimaadaan ama dowladda soomaaliya ayay hoos yimaadaan maamul goboleedyada ayuu yidhi keligooda wax ma sameyn karayaan dowladda soomaaliyana ayay ka mid yihiin dowladda iyo waliba xafiiska amniga qaranka ayaana waajib ku ah in markaa ay sameeyaan ama hubka ee lagu amar qaadanaya ayuu wuxuu intaasi ku daray in maamul goboleed ay ogolaasho ka qaadanayaan dowladda dhexe ka hor inta aysan hubka dalban dhinaca kale xuseen macalin maxmuud ayaa sheegay in laga bilaabo labada ee disembar maalinta shalay ee soomaaliya hub nooc kasta oo dunida laga isticmaalo ama dunida lagu iibsho inay markaa ay xaqu leeyihiin inay soo gataan wuxuu sheegay inaysan jirin wax shuruud shuruuda ah oo soomaaliya u dhiman ama laga sugayo inay buuxiso ciidamada soomaaliya ayuu sheegay inay muhiim u tahay inay helaan hub ay kaga adkaanayaan urarka al-shabaab oo ay dagaalka kula jiraan dowladda soomaaliya dhanka kaletana hadalheynta kale jirta haddii aynu eegnana dhankii ciyaaraha aynu eegeynaaye horyaalka bermaliga kulmo xiise badan ayaa maanta jira kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka u udhexeeya kooxda kubadda cagta tutam hosba iyo weliba kooxda kubadda cagta ee masity kooxda kubadda cagta mancity saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka bermeliga iyaga ayaa ku guuleysanayay sanadkan laakiin markaad eegto ugu yaraan afar kooxood ayaa jirta oo sanadkan horyaalka bermeliga loo saadaalinayo waana kooxda kubadda cagta mancity sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kale kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta newcastle iyo spors ayaa kamid ah kooxaha sanadkan aadka u adareynaya haddaba markaad eegto kulankan ee caawa ee soo geli doona kooxda kubada cagta masiti garoonkooda itixaad stadium ayay kusoo dhaweyn doonaan waxaana kulankan uu soo geli doonaa caawa markii la gaaro ee toddobada ee qadar soddon daqiiqa sidoo kaleeto liverpool iyo garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan koox kubadda cagta fulham halka chelseana ay kusoo dhaweyn doonaan garoonkooda stafford bridge koox kubadda cagta brighton arsenalna hogaanka horyaalka premier leaga ayay sii dheereysatay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhanka iyo qormooyinka waa tahay oo qormada ugu horeysay dhankeyga ayaa waxa ay tahay caaisha bintu abiibakar radiallahu canha waxa uu rasuulku guursaday iyadoo jirta sagaal sano markii uu dhimanayay suubanaha waxa ay jirtay sideed toban sano gadaashiis waxa ay nooleed afartiyo todoba sano waxayna dhimatay iyadoo jirta da-da lixdan shan sano aacisha oo ahayd gabadhii uu rasuulka salaalaahu caleyhi wasalam ugu jeclaa xaasaskiisa wax awlaada ma dhalin intii uu rasuulka noolaa lama soo werin iyadoo leh maxaa igu dhacay oo ilaahay owlaad ii sii waayey aacisha qadarta alle ayay ku qanaacday waxayna wakhtigeeda ugu badan gelisay oo ay xoogga saartay cibaadada rabbi iyo sidii ay u baran lahayd dadkana u bari lahayd diinta alle casa wajal gabdho badan ayaa ka murugsan inaysan wax awlaada dhalin balse noloshu intaas way ka weyn tahay oo xitaa haddii uusan ilaahay awlaadku siin bulshada oo dhan ayaa aqoontaada iyo kartidaada ku anfici karta ugu qormada ugu dambeysa dhankeygana waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay noqo qof xishood badan oo ha noqon qof meel walba oo la buuxo ka dhex sidoo kale haddaa dhibaato murugo qalbi qalbijab kusoo wajahdo marnaba haquusan hana isku mashquulin yaa leeyahay muusig musalsal ama waxyaaba madadaalaa mar weliba waxaa wanaagsan in salliga nabiga maxamed sala allahu caleyhi wasalam aad basata sidoo kaleed waxaa leeyahay noqo qof adag sabarka iyo dulqaadkana wehesho yaa leeyahay marnaba ka fogaan cibaadada alleh oo yaysan ku sirin adduunyada dhaldhalaalkeeda ayaa lagu soo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshid guudaana dhegeystayaal xubinta badhigi warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabayna noole kulanti waxaad dhegeysateen xubinta bandhig warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal xariigsanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmi magaalada muqdisho nuudan kaga imaanaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu kulan la qaatay xisbiyada siyaasadda puntland qaar ka mid ah waxaana shirkaasi looga hadleeyey dardargelinta dhammaystirka doorashooyinka hal qof iyo hal cod sidii ay uga dhici lahaayeen deegaanada maamulka puntland waana doorashada golaha wakiilada iyo tan madaxtooyada labadaba waxaana la sheegay in sidoo kale waxyaaba uu kala hadlay ee qeyb ka ahayd dhamaystirka saddexdii degmo ay ka harsaneed doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee gobolka nugaal ee kale ah garoowe ee dongoronya sidoo kale ee godob jiraan waxaana jirta in eh, madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni waayadii dambeba uu cadaadis xoogan uu kala kulmeeyey hogaanka mucaaradka puntland kuwaas oo sheegayay inay kasoo horjeedaan in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo deegaanada puntland maadaama waqtigii loogu talagalay doorashada aanan ku suurtoobeynin in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah halka xukuumadda hogaamiye denina ay ku doodeysay in arintaasi ay suuragal tahay balse xisbiyadan ee eh, mucaaradka ee uu la kulmay madaxweyne deni ayaan waxaanan ka dhex muuqanin kuwa ugu tunka weyn ee deegaanada maamulka puntland kuwaas oo iyaga weli si adag uga soo horjeeda in siciid deni ay kala hadlaan in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo deegaanada maamulka puntland waxaana dad badan ay qabaan haddii aysan mucaaradka iyo xukuumaddu aysan ku heshiinin nooca doorasho ee laga qabanayo deegaanada maamulka puntland in arintaas ay horsoodi karto in dagaal uu dhex maro dhinacyada siciidani waxa uu sheegay in aysan marna suuragal ka ahayn ciidamada dowlad goboleedka puntland in ay dagaal ay galaan dhanka kalena mucaaradka ayuu ugu baaqay in ay ogolaadaan in doorasho qof iyo laga qabto deegaanada maamulka puntland marka uu dhammaaday kulankii u socday siciidani iyo qaar ka mid a ah xisbiyada mucaaradka ayuu warbaahinta la hadlay waxaana uu yidhi sida eh, waxaan maanta kulan muddo saacadaha qaatay wada yeelanay xisbiyada dowladda puntland iyo eh, madaxtooyada waxa ay runtii ka wada hadleen xaaladda dalka marxaladda uu marayo iyo doorashooyinka eh, waxaan ku faraxsanahay eh, dareenka xisbiyada iyo sida ay ugu dadaalayaan dadka faraha badan ee mas-uulka ka yihiin ee codbixiyaasha ah siday u heli lahaayeen xaqooda doorasho waxaan kaloo uga mahad celinayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhismada dhaqanka culamaauddiinka ganacsatada iyo waxgaradka kaleeto ee reer puntland oo runtii u heelan in marxaladan dalku uu marayo si loo helo doorasho xasilan oo degan aad baan uga mahadcelinayaa inta dhammaan dadaalada wada anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland wadahadaladii maanta aan xisbiyada wada yeelanay waxaan isla afgarannay sidii loo dardargelin lahaa sidii doorasho dimuqraadi oo xasilan ee u dhici lahayd waxaan sidoo kaleeto halka baaq mar labaad uga dirayaa dadka naga ra'yi duwan oo hadda aanan halka taagnayn inaan ugu baaqna wadahadal inaan diyaar u nahay inaan la fariisanno inaan diyaar u nahay inaan kala xaajoonno sidii dalka shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa doorasho loo fulin lahaa wixii laga qabo wada hadalna aan diyaar u nahay waxay taasi eh, meesha ka saaraysaa eh, xisbiyada iyo dowladduba inay diyaar u tahay eh, doorashooda ay diyaarka u tahay oo ah doorasho dimuqraadi ah wada inay diyaar u tahay waxaan u baaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa si doorasho xasiloon u dhacdo inaan soo dhoweynayno diyaarna u nahay waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer puntland guda iyo dibadba in ay amnigooda ilaashadaan inay xasiladooda ilaashadaan in nidaamkooda dowladnimo ilaashadaan nidaamka dowladnimo ee aan shan iyo labaatanka sano jirsaday maanta wuxuu marayaa meeshii ugu habboonayd oo uu dhidibada u istaagi lahaa oo nidaamkiisa siyaasiga u noqon lahaa mid xasiloon oo degan annagoon ilowsanayn xaaladda gobolka sool ama sc khaatimo iyo xaaladaha ka jira ee ka aloosan annagoo iyada naftarkeena tixgelin xoog leh siinayna ilaalinayna midnimada degaanadaas iyo siday u noqon lahaayeen degaano xasilan ilaalinayna duruufaha dalka ku xeeran waxaan u furannahay in cid walba oo arrinta doorashada puntland ay khusayso aan wadahadal kala galno si ay ku qanacsan yihiinna aan u abbaarno waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo diyaaru ah inay gacan ka geysato inaanan cidna cid ka xigin waxaanun keliya haddaan dowladda nahay iyo xisbiyadu caddaynaynaa inaan doorasho hufan oo raalli la yahay aan diyaar u nahay inaan cidna aysan ku fakerin inay bulshadooda ay wax u dhinto qorigu xal ma aha bulshadan way xasilan tahay waxa laga hadlaya waa masiirkooda waa inay madaxdooda doortaan wax kale oo meeshaan yaalla ma jiraan cid la jujuubaya ma jirto ra'yiga dadkuna waa badan yahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka stakeholderska ah ama dadka qaybta ka ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee degaanada kala jiraan iyo cid walba dabcan cid kastoo siyaasiya dad bay mas-uul ka tahay dareenkooda waa tixgelinayna laakiin waxaan rabnaa in dadka dareenkiisa iyo doonistiisa la ixtiraamo aan ka gudubno marxalo khilaafka siyaasiga ah uu isu bedelo gacanka hadha waxaan ballan qaadaynaa khaasatan anoo madaxweynaha ah ee puntland inaysan dhicin in ciidanka dowladdu bulshadan inuu ilaaliyo mooyaane inuu xadgudub u geysto horena uma dhicin haddana ma dhici doonta hadii ilahan doorashada waxaan rabnaa midii aan soo qabanay shan iyo labaatankii mey mid la mid ah oo xasilan oo aanan qof lagu dakrin oo qof lagu dibindaabiyeyn oo la ogol yahay waxaan si gaara ah halka uga baaqayaa saddexda degmo ee garoowe dangoroyo iyo godob jiiraan in doorashadeeda la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan xisbiyada iyo dowladduna ay diyaar u tahay inay arintaas ay qabsoonto kuwa kaleetee ku xiga ee madaxtooyada iyo baarlamaankana iyadana sida ugu dhaqsaha badan loo qabto si laysla ogol yahay oo waafilu yahay baaqeen waa baaq nabadeed baaqeen waa baaq wada hadal waxaan rabnaa bulshada reer puntland meel kasta ay joogto inay deganaansho muujiyaan madaxdooda ku kalsoonaadaan xisbiyadooda ku kalsoonaadaan tartanka ku kalsoonaadaan cidda naga ra'yi duwanna waxaan rajaynaynaa inay ku soo biirto masraxa tartanka doorashooyinka aad baa u mahadsanti halkan waxaana caawa oo ay bishu tahay eh, labada bisha desembar aan ku qabanaynaa press conferency ku saabsan eh, shir maanta ay xisbiyada mm, mucaaradka iyo xukuumadda eh, puntland ay ku wada yeesheen eh, qasriga madaxtooyada oo runtii lagaga wada hadlayay arrimaha siyaasadda puntland iyo doorashooyinka inay ku soo wajahaan ee runtii wadahadal dheer iyo wadaxaajood waxaa laysku afkartay in la derdergeliyo barnaamijka dimuqratisayshonka ee puntland oo runtii aan ognahay e, juhdiga iyo dadaalkii badnaa ee galay iyo ummaddii e, puntland oo runtii aada uga qayb qaadatay waxaa kaloo laysku afkartay cid kasta oo tabasho qabta in gogol loo fidiyo lala hadlo la wada xaajoodo runtii waxaan iyadan la islaab abkartay in aad loo soo dhaweeye bulshada badan ee puntland reer puntland nawaaxiya meelaha badan isaga yimi iyo bulshada soomaaliyeed runtii u timi inay arrimaha doorashooyinka ee puntland wixii ay ka fududayn karaan kan fududeeyo in lasoo dhaweeyo laga wada xaajoodo wax kasta oo maaragtay caqabaad ah oo jira oo doorashada ku gadaaman si loo helo doorasho xasiloon oo wada ogol ah oo si amneen oo ah ku dhacda waxaan kaleto halkaan runtii aan caawa baaq uga direynaa bulshada reer puntland in ay amnigooda iyo xasiloonidooda qof walbaaba mas-uuliyad baa ka saaran qof kastaaba inuu isweydiiyo wixii uu dalkiisa u qabanayo intuusan isweydiin wixaa dalka isaga u qabanayo marka inaynu amniga iyo xasiloonida aynu dhammaantan ka wada qayb qaadanno qof kastaabana mas-uuliyadda dhankiisa uu ka adkeeyo si aynu u helno doorasho si nabada iyo xasilooni inuu ku dhacda cid kastoo cabasho qabtana lala fadhiisto lana wada xaajoodo aan wada hadalno oo aan heshiino waxaan aaminsannahay reer puntland iyo dadka walaalahooda u yimi oo degaanada kale ka yimi in haddii la wada fadhiisto talaa waxay ahaayeen qaar ka mid a ah xisbiyada mucaaradka puntland oo waxaa kasii horreeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waxaana ay warbaahinta ay la hadleen kadib kulan ay qaateen oo ay uga hadlayeen doorashooyinka ee eh, deegaanada puntland ee eh, lagu wado in ay ka dhacaan inkastoo ay dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadu ay isku mari layihiin nooca doorasho ee laga qabanaya deegaanada puntland inkastoo siciid deni uu ku adkeysanayo in doorasho qof iyo ay ka dhici karto deegaanada puntland haatan saacaddu waa kow tobankii aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira

maanta oo kale afar sano ka hor saddexdii disembar laba kun waxaa qarax xogan uu ka dhacay hotelka shaamhow ee magaalada tan muqdisho waxaana wakhtigaas uu qaraxa dhacayay hotelkaasi ku sugnaa arday badan oo qalin jabinaysay mas-uuliyiin dowladda federaalka waa ku-meelgaarka ee wakhtigaasi ka socday iyo sidoo kale waalidiinta ardaydii qalin jabinaysay waxaana qarax xoogan oo ismiidaamina oo halkaasi ka dhacay ku dhintay mas-uuliyiin badan oo ka tirsanaa ku-meelgaarka ahayd iyo sidoo kale dad badan oo iyagana goobtaasi ku sugnaa waxaana goobta oo ay xafladii ka soconaysay hal mar ay isku badashay dhiig burbur iyo qaylo waxaana qof ku xirnaa waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay halkii ay fadhiyeen wasiiradii ugu muhiimsanaa dowladdii wakhtigaasi jirtay dadka ku dhintay qaraxii dhacay maanta oo kale afar iyo sano ka hor waxaa ka mid ahaa suxufiyiin arday waalidiin wasiirkii caafimaadka khamar aadan cali wasiirkii tacliinta sare ibraahim xasan cado wasiirkii waxbarashada axmed cabdulaahi waayeel iyo dhakhaatiir caan ah oo ku jiray rofeor maxamed aadan oo loo yaqiinay doctor shahiid waxaana musiibadaasi ay ku beegan tahay maanta oo ay taariikhdu ay tahay saddexda disembar afar iyo toban sanona laga joogo dagaalimayaasha al-shabaab waxaay sheegteen mas-uuliyadda qarax ka dhacay xerada turkisom ee magaalada tan muqdisho waxaana war ka soo baxay lagu sheegay in qaraxaasi ay ku dileen eh, tobannaan ka mid ah askarta ciidamada dowladda waxaa jirta in ay sheegeen al-shabaab waqtigii qaraxa ay geysanayeen in goobtaasi ay ka soconaysay qorista ciidamo la doonayo inay ka mid noqdaan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ay sidoo kale ay sheegeen in qaraxaasi ujeedkooda uu ahaa in goobtaasi ay ka fuliyaan si ay ugu dhintaan ciidamada dowladda waxaana jirin sidoo kale war ka soo baxay dhanka dowladda oo arintaasi looga hadlayo marka laga tago sheegashada al-shabaab ee ah in ilaa iyo soddon ciidan ama soddon askari ka badan ay ku dileen weerarkaasi ismidaaminta ahaa kana kuna dhacay xerada turkisom ee magaalada tan muqdisho sidoo kale dukaan ama goob ganacsi oo ku taala xaafadda dhagax degmada warta abadda ee gobolka banaadir waxaa ka dhacay qarax kadib markii la sheegay in goobtaasi ganacsi lagu xiray kaamirooyinka eh, qarsoon ee c c t ga loo yaqaano waxaana goobtani la qarxiyey ka mid noqonaysaa goobo ganacsi oo dhowra ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayeen qaraxiyo kadib markii ay u hogaansameen amarkii dowladda ee ahaa in goobaha ganacsi lagu xiro kaamirooyinka qarsoon ee c c t ga la yiraahdo eh, inkastoo ganacsatada qaarkood ay walaac ay ka muujinayaan dhaqangalka amarka dowladda maadaama dhanka kale ee al-shabaab ay arintaasi ay ka soo horjeedaan inka badan soddon ruux ayaa waxa ay ku dhinteen duqeymo ay ciidamada yuhuudda ay ka geysteen ee koonfurta magaalada khaza israa'el ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay duqeysay deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada khan yunis la yiraahdo oo koonfurta magaalada khaza ku taala waxaana jirta tan iyo markii ay joogsatay amaba uu dhammaaday heshiiskii xabajoojinta ee u dhexeeyey israa'il iyo sidoo kale xamaas eh, in ay dib u bilaabeen diyaaradaha ciidamada yuhuudda inay duqeeyeen goobaha dadka shacabka ay degan yihiin waxaana waxda caafimaadka ee magaalada khaza ay sheegtay in ay ku dhinteen duqeymahaasi dad ku dhow laba boqol oo ruux waxaa jirta in xamaas dhankeeda ay sheegtay inaysan mar kale heshiis la geli doonin waa heshiis isdhaafsiga maxaabiista ah aysan la geli doonin israa'il maadaama ay weli ay sii wado duqeymaha magaalada khaza waxaana ay shardi uga dhigeen hadii uu heshiis dhacayo in ay israa'il si buuxda u joojiso dagaalka ay ka wado magaalada khaza sidoo kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu gaaray magaalada dooxa ee waddanka qatar isagoo rajo ka qaba in dhinacyadu ay gaari karaan heshiis xabajoojin waddanka filipiin qarax xoogan ayaa waxa uu ka dhacay kiniisad ku taala wadankaasi iyadoona la sheegay in ay ku dhinteen qaraxaasi afar ruux halka inka badan afartan ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay badankood waxaa la sheegay in dhaawacoodu uu fudud yahay waxaana loola cararay isbitaalada ku yaala magaaladaasi kiniisadan waxay ku taalaa koonfurta wadanka filibiin waxaana la aaminsan yahay in qaraxaasi ay geysteen kooxa jihaadiyiina ah oo wadankaasi ka dagaalama waxaana taliyaha ugu sareeya ciidamada dowladda uu sheegay in ay kow iyo ka mid ah mintidiinta ee eh, islaamiyiinta ee wadankaasi ka dagaalama ay dileen kadib weerar ciidamada dowladda iyaga dhex maray jimcihii ayaanu kasoo gudubnay waxaana qaraxan si kulal uga hadlay madaxweynaha wadankaasi oo sheegay in ay jawaab adag ay ka bixin doonaan kadib qaraxa ka dhacay kiniisadda ku taala wadankaasi filibiin ay ku dhinteen dhawaad shanta ruux kuna dhaawacmeen in ka badan afartan kale kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay hubkii muddo ceegsanaayoo cariiriga nooga jiray hadday cunaqabatadii ka qaadeen caalamkii inuu cadowgeenni jabay dulmiga caadaysan jiray miyaysan idiin caddayn waraqyageedkii kalamaan ma waxaan isugu imaannay soomaaliya aysan saarnayn wax khayiraad hub ah abdikuusow waagii beryo waagii beryo walaalaac miyaadan maqal war hadda bulshada cadibnayde kooxahan cudurka ahoo muddo dhiigga cabaayay lama saar saarin culays cishadii alla keenay caaradhuub helayeene diyaaradaa cilladowdaoo gidaar caasha ku qaadday casharkaad maqasheenu cayn kaleetu ahaa war haddii unu qabateenta lagaadi ciidamada soomaaliya miig iyo inay dabaabaad ii helaayana warmadee waxay joogtaa maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta waar walla weyne haddii cunuqabataynkii hubka nilay ka qaaday ixtiraafkii somalilan maxaa laga yidhi warwaaqlow somalilan warkeeda waa caddaysatay waxayna dhaheen cunuqabataynta hubkee laga qaaday soomaaliya waa khatar weyn hubkan wuxuu gacangeli karaa argagixiso iyo qabaa'ilo war somalilan arintaas ma soomaaliya u sheegaysaa mase qaramada midoobey war somalilan qudheeda soomaaliya qaramada midoob ku matasha war kalamaani waxaa la yidhi al-shabaabka hoog oo fidnada weli u sii heellan iyo ninkii hiil taro hororka buunbuunsha halhaleel in layskaga qabtaa ila habboonayde waxba saraadka hiirada gadaal ha u raacdayninahe maantoon hub soo gada karnay hawlikow tahay hadda hadda hadda hadda gurigoodii warkalamaaniga aniga iyo inta badan askarta soomaaliyeed markii u horraysay nolosheenna waagu wuxuu noo baryay iyadoo soomaaliya aysan saarnayn xayiraad hub waxaan siidin weydiinayaa guddigii qaramada midoobay ee ka qaaday xayiraad hubka soomaaliya intooda badan markii xayiraad hubka soomaaliya la saarayey caqli maysan lahayn oo siyaasad maysan garan waxayse ku go'aan gaareen dhaxal ay ka heleen dadkii iyaga ka horreeyey annaguna su'aashu waxay tahay ma haysanaa dhaxal ay dadkeennii waagaas joogay nooga tageen war cabdikuusow eh. adiga inta kula da'daahayba waxaadnaan ka fiirin eh. cunaqabataynta lafteedu soo dhaxal dadkii idinka waaweynaa idinkaga tageen maahan war soomaaliyeed ee markii ugu horraysay waagu u bariyay iyadoon waddanka cunaqabatayn saarayn eh. iyo kuwa dhallinyarada oo qaramada midoobey go'aanka u gaaray nimba wax la hulluban war kalemaanay madaxweyne xasan shiikoo markii go'aanku soo baxay ummadda soomaaliyeed la hadlay wuxuu yidhi sharafay noo tahay in dowladda soomaaliyeed lagu aaminay in laga qaaday cunaqabatayntii hubka dadka soomaaliyeedna ha ku bishaaraysteen in dowladoodu buuxisay sharuudihii loogu talagalayo habraacyadii aryadhaha ra'iisul wasaare xamsoo hadlayna waxa uu yidhi maanta wixii ka horreeya argagixisada iyo ciidamada soomaaliyeed isku hubay heesteen haddase waxaan cagta saarna waddadaan uga saari lahayn cadowga ciidamadan yuna hub casriya ah ay ku heli lahaayeen war madaxda dalkuma waxay tidhi hub fudfudud khawaariij heshoo bele ku heeriyaysan hawsar iyo gantaal ala dhaco hugufla mooyaane hankool laguma daafaco dhul ay gacan ku hay hayaan war kalamaanay war ma haysiine halka dowladda soomaaliya iyo shacabkeedu farxad ku waabariiseen shabaab iyo taageerayaashooda dhafara kow ka sii war kalamaanay xanfareshaan idin haya hay-hayadhaha ninkii abwaanguurahaayo imaaraadka jooga ayaa maqlay wacaalka ku aadan in soomaaliya xayiraadii hubka laga qaaday kadibna qole ajaaniba uu la joogay ayaa farxaddiisa ka yaabtay markaasuu yidhi dadku waa kalamaanay iga aamusa iyaguna waxay dhaheen bal kalamaanta caalamiga ah ma nooga sheegi kartaa kadibna wuxuu yidhi duulna waxay doonayaan caalamkan inay cirib tiraan jirooyinka noolaha ku dhaca halka duul kale ay doonayaan samaynta hub gumaadaya dhan dadka ku nool kadib inta la fiiriyaa waxaa la yidhi adiga see rabtaa waan guulaysannay buu yidhi aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi wel siday ahayd iyo ismalaysay haddaan u tal wel siday ahayd iyo ismalaysay haddaan u tal war kalamaanay haddii bifor iyo aftarta nolosha laydinka tusi jira soshal mediyaha hadday jirtaa iyadoo weynoo runa bifor waxay ahayd soomaaliya tuugsanaysa diyaaradaha ciidamada caawiya aftarnawna waa diyaarado ay ayadu leedahoo shaqaynaya warnimiya unu qabataanta ubkahobna noogaadi abshira laakiin eebmay eh iyado adow kiirido ninfidhi aradyo owlaadino iskuku dhammayna isbaarana kadhekana war kalamaanay markii cunaqabataynta hubka la qaaday dadka soomaaliyeed waa ku farxeen siyaabo kala duwanayno uga hadleen qaar waa kaftamayaan qaarna dhabay u wajaheen waxaana igu yaa nin reer muduga oo markuu warku maqla yidhi haddaan qoyskaygubu soo iibinayaa oo waxaan suuqyada caalamiga ah ka doonanayaa kun dtaati ah, kun emtaati ah, kun bm iyo milyan bambooyin ah ee carri ay gardaraysan kara maanta wixii ka dambeeya war walla weyna iminka balaayo u bira tumanaysaan war weliba leerey bilaayo qeyreyma eh waradhaayo soomaaliya haddii cunaqabataynta hubka laga qaaday ciidamaduna ay hub casriga gacanta ku dhigayaan eh. kuliyaddii hubka lagu soo dari doonaa jaamacadda ummadda eh. mashruucii samaysiga hubka niyukleerkase goormaa la bilaabaya war kalamaanay eh. hub waxau dabaaldega dadkii baahidii qaba e cunaqabato waa garanayaa ciil qaba aryaadhaha dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa guulaysteen waxayna u dhigantaha xornimo lamaadoo mar kale aan qaadanna waana heetii la dhihi jiray waa baaberiyay bilicsan arooryo baxsan maalin boqran war cabdulla waxaa waayahan dambe markii la farxo la degaya la dhahay maantoo kalan darin muuqda iyo maxabiyo kalkacal ku xusnaa mug wey war bislow adiguna waxaad ka tagtay warkalemaanay su'aal dagaalkii laysku idlaado isbahaysiga naatiya u dhaxeeyey xamaas horta yaa ku adkaaday war kalemaanay war ma haysaane waxa buuqa iyo muranka ku dhammaaday waa fadhigii labada golee baarlamaanka oo ay uga doodi lahaayeen miisaaniyadda iyo xisaab xirka wardayntaana nalaga cafiye nalaga cafima miyaa la ysku qabsaday oo miisaaniyad looma baahna qaarle miyaa xildhibaanada ku jira warnamiya oo baarlamaanka una qabateenta hubka soomaaliya laga qaaday maqaar diidan baa jira warkalamaanay siyaasadda iyo meelo kalead ku wareerteene waxaa la yidhi shan xigmadood oo cajiib ah dadku waa inay wax ku qaataan kow waxaa caadi ah inaad aragto doon biyaha ku dul socoto laakiin waxaa halis ah in biyuhu doonta dhex galaan adduunyada ku dul soco laakiin ha u ogolaanin inay iyada kuu dhex degto oo qalbigaaga ay gasho laba haddii aad weyso wax aanad filaynin inaad weyn doontid alle wuxuu kuugu bedeli doonaa wax inaad heli doonto aadan weligaa ku riyoon saddex markii arrimuhu kugu cuslaadaan iska farax oo wanaag filo sababtoo ah alle laba jeer ayuu ku dhaartay in cunayska fudayd ka dambeeyo afar nolosha ayaa geeri waxay weydiisay maxay dadka adiga kuu necab yihiin anigana ii jecel yihiin waxayna ku jawaab noqotay baa la yidhi adiga waxaa tahay been la qurxiyey aniguna waxaan ahay run xanuun badan ugu dambayn qodobka shanaad haddii aad la xanuunsanayso dhibaatooyinka adduunka ha murugoonin sababtoo ah waxaa laga yaabaa alla inuu jecel yahay codkaaga markaad baryayso warnimada waxaa la yidhi soomaalay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog xaqiiqada dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii isgarab yaallay eh. inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane eh. inkastuu ilaah meel qurxoon idin mihiibsiiyey eh. dal mugweynna aad leedihiin maamul idin deeqa inta nabad u miilaysataan kama macaashtaane musuq iyo waxaad jeceshihiin mooshin laysrido aryo bislow shalaya beriga kale roona warkiioo kooban waagii beryo walaalaac waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo furteelku badnaa sambaal maraaw kibiriyee ma badbaadiya lambaal maraaw kibiriyee ma badbaadiya akaba banaashi akaba banaashi buurtoo fitaalo banuuda ballankaynahaye akaba banaanshe buurto bitaalu banuuda valentaynahay baabuur maraa

ma badbaadiya lambaal maraw kibirme ma badbaadiya akaba banaanshe akaba banaanshe buurtoobitaalo banuuda balankaynahaaye akaba banaanshe akaba banaanshe arkayna way tiisa ee uu ka

banowda ballankaynahaaye baabuur mara